alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wala aalihi wa asxaabihi ajmaciin ma macnaa bidcun haye a bidcun shucba maaha haye waa ismu cadad هو ما بين ثلاثة إلى التسع من الثلاثة إلى التسع طيب شعبة بضع وسبعون شعبة أيه ها ارفع صوتك لاق صح عربي هانا شعبة haye daaifatu min ashay aljuzu minhu qeybta shayga ka mida bidcun wa sabcuuna baa raajixa mise bidcun wa situun bidcun wa sabcuun ayaa raajix waayo sababu tarjiix haye laba sabab alأwl masle kale taas labada riwaayadood ah, bidcun situun iyo bidcun وsabcuun sabcuun waayo shaki baa ku jira bidcun وasituuna bidcun وsabcuun bay dhaheen sulayman ibn bilaal isagu u jasmiyey biduni taradud washakin ayb hal khisaal اlimaan munxasira bima dukira fi اlxadiid aye waa la isku khilaafay maxaa la yihi haye litakhiir baa looga jeeda laa lilxasr haye calى sabiil bayaan watawdix buu u sheegay rasuulku tiradan a khisaalkan ama qodobadan kii u sarreeyey kii hooseeyey buu sheegay rasuulku kitaab العلماء على تعداد تعداadha جزاك الله خير ما معنى أعلاها أعلاها qول لا إله إلا الله aye أعظمها وأفضلها في رواية مسلم أفضلها qول لا إله إلا الله ما معنى إماطة الأذى عن الطريق فضل أنت أنت لا تلتفت إلى الوراء إزالة ما يؤذي الناس عن الطريق طيب ما المراد بقوله وأدناها أي ها aqaluhaa wa adwanuhaa miqdaara macnaa waa ta ugu darajo hooseysa ayb hal fii hada tanqiis wamadama markaga ta ugu hooseysa maya baynu ihi soo ma bal fadli weyn bay leedahay alxayaa shucbat min aliimaan hal ilxayaa min qowl اlisaan am min acmaali اlquluub am min acmaali اljawaarix haye min acmaali اlquluub sharcan waa maxay tacriifkiisu xayaaga ma huwa alxayaa ma huwa alxayaa aye khuluq yabcaث calى tarki اlqabiix wayamnac min الtaqsir fi xaqi di lxaq baarak اllahu fik ayib daliil عalى hadi اlarkan sita qowluhu tacaalى laysa albir an laysa albira an tuwaluu wujuhakum qibla اlmashriqi wاlmgrib lakin albira man amana biاllah wاlyوم اlآkhir wاlmalaikaةi wاlkitabi wالnabiyin ma wجه dilaalة hadihi الآية عalى arkan الإiman الsitة arkaan الإimaan miyaa lagu wada sheegay khamsa minha baa ku xusan soo ma qadarka gooni buu daliilkiisa u sheegay sidee aayaddan inoo tusinaysaa arkaan الإimaan ma wجه الdilaalة haye كيف صح ilaahay wuxuu ka dhigay shantan aayadda lagu sheegay أن اllaha jacala الإimaan bالmadkuuraat في الآية xaqiiqaة الbir وkamaalah biriguna waa maxay ma huwa الbiru ismu jaamicu لجamيiع أنواع الkhayr الkamaal الmaطluب qال المرتبة الثالثة الإحsان وهو ركن واحد ما معنى qwله ركن واحد ركن واحد y شhayء واحد طيب إحsاaنku في لغة العرب waa maxay الإحsان ma هو الإحsان aye ال ال alijaada dhe iijaadku waa jirsiin aliqaan walijaada shaygii in la dhamaystiro oo la wanaajiyo maxaa kaloo ixsaan la ihahdaa haye fadl isaal nafci lilgayr in cid kale nafci la gaadhsiiyo alixsaan الsharci yanqasim ilaa maada xalaqatu jaabir maada qolada markii dhawad la hadlayay ixsaanka ilaahay addoomaha amray waa imise nooc haye tafadl qum ixsaan ixsaan للkخلq iyo إحsaan maع الkhاalq madsanta ayب إحsaanka markaa maraatib الdiin ka midii waa إحsaankee mع الإحsaan mع الkلqi ba ilى الkخلqi ba mise waa إحsaan mع الkhاalq الإحsaan mع الkhاalq tacriifu ama xaqiiqatu waa maxay xaqiiqatuhu xaqiiqaة الإxsaan maca alkhaaliq tafadal itqaan الاctiqaadaat الbaطinة واlأcmaal الظaahirة calى maqaami الmushaahadati aw اlmuraaqaba si kale haddaad u dhigto cibaadaة الlahi bاlmushaahadati aw اlmuraaqaba intaad kusoo koobi kartaa cibaadaة الlahi bاlmushaahadati aw اlmuraaqaba ilahay inaad ku caabuddo mushaahado bishuhuud اlqalb ama bimuraaqaba inaad ku caabuddo maqaamaat اlإxsaan maqaamaat اlإxsaan maqaamaat اlإxsaan tafadal tafadal maqawl mushahada maxaa looga jeedaa an yacbud alcabdu rabahu kaanahu yaraa wayushaahiduhu muraaqabana wa an yacbud allaha waqad istaxdara iطilaac allahi caleyh inuu ilaahay caabudo iyadoo qalbiga kusoo xaadiraya ilahay inu daalacanayo ma ladii yushaahiduhu hal yushaahidu dat allah eh, ifaat nacam jaزak الlah khيr alxamdu lilah wالsalaaةu waلsalaamu عalى rasuuli اllahi وعalى alihi وaصxaabihi أجmaعiin wa alasl الthalif waa asalka saddexaad ee ka mida usuusha saddexda waa macrifatu nabiyiku mxamed salى اllahu alيه wasalam macrifatu alcabdi nabiyahu addoonku waa inuu garto nebigiisa waa asalka saddexaad ee ka mida usuusha saddexda ay waajib tahay qof waliba inuu garto ictiqaado u ku camal falo waa macrifatu nabiyi salى اllahu alayh wasalam waa nebiga inuu garto nebiga in la gartaa inay muhim tahay waxaa tusinaya ana nabiya huwa alwaasitaة bayna alkhalqi wاlxaqi fi اtabliiq nebigu waa ka dadka iyo allaha xaqa udhexeeya ee ugu dhexeeya inuu dadka soo gaadhsiinayo ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa baahi qabaan garashada nebiga iyo barashadiisu baahi kasta way ka darantah lannahu qofku laa yanaalu rida allahi ilaa calaa yadayh ilaahay raalli ma gaadhi karo inuu nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam sababtiisa ku gaadho mooyaane walaa sabiila ilى macrifati اlkhabiiثi min الطayib calى tafsiil ila min jihati wax xun iyo wax wanaagsanna si faahfaahsan qofku uma kala sooci karo ilaa nebi maxamed alayh الsalaatu wasalaam inuu ka barta mooyaane walaa sacaadata fi daareyni ila can ariiqi liibaan iyo guul adduuniya aakhiratoona laguma gaarhi karo ilaa wadada nebi maxamed in loo mara mooyaane walaa yatamayazu ahlu اlhuda min ahli اdalaal ila bimutaabacati dadka hanuunsan iyo kuwa nuunsan waxa ay ku kala soocmayaan waa rasuulka raacistiisa iyo adeecitaankiisa wain tuiicuuhu tahtaduu ibn اlqayim raximah اllahu tacaala ahamiyadda ay leedahay rasuulka calayh الsalaatu wasalaam in la barto wuxuu kaga hadlay kitaabkiisa zaad lmicaad oo weliba aada buu u faahfaahiyey rasuulka haddaba alayh الsalaatu wasalaam ma huwa alqadr اlwaajib min macrifati الnabiy alayh الsalaatu wasalaam waa maxay qadarka ay waajib tahay qof waliba nebiga inuu ka yaqaan ila nebigu alayh الsalaatu wasalaam cilmiga ku tacaluqaa aada buu u ballaarhayay soo ma cilmigaasoo dhan in la bartaa ma waajiba oo iimaankuna uu ku xidhan yahay jawaabtu waa maya qadar macrifatu nebiyi ka mida oo dadkao dhan waajib kuwa ah ayaa jira walaa yasixu aliimaanu biduunihi haddaanu nebiga calayh isalaatu wasalaam intaa qofku aanu ka aqoonna iimaankiisu aanu ansaxahayn marka alqadr waajib min macrifati nabiy alayh salaatu wasalaam awala waa macrifatu smihi اlwal magaciisa koobaad qofku inuu garanayo muxamed inuu magiciisu ahaa tacalumu baqiyati nasabihi nasabihi laysa biwaajib wainama huwa mustaxab rasuulka nasabkiisa kale in la barto waajib maaha ee waa shay mustaxaba lakiin magaciisa koobaad macrifatu smihi sharط fi sixati اliimaan qofka iimaankii uu sheeganaya ma ansaxayo ilaa uu nebiga alayh الsalatu salaam magaciisa uu garanayo mooyaane waayo لأnna aljahla bsmihi muؤdinu bijahli shaksiyatihi bxaqiiqati bicatihi qofkaan magaciisa garanayn shaksiyadiisina garan maayo xaqiiqada soo diristiisana ma garan karo haddaanu magaciisa ma garanayn suu ku garanay inu rasuul ahaa yaa rasuul ahaa soo ciddii rasuul ahayd inuu garanayo maa qof ilaahay uu leeyay wuu soo diray oo uu leeyay waan rumaysanahay walihaada ayaa qofka qabriga waxaa lagu weydiinayaa nebiga calayh isalaatu wasalaam sida xadiidu bara ku sugan fii musnadi axmed labada malag markuu ka hadla wuxu uhi fayaquulaani lahu ma hada الrajul aladi bucitha fiikum waa maxay ninkan laydinka soo dhex saaray marka magicii rasuulka alayh الsalatu wasalaam ayaa la weydiinaya fayaqul huwa rasuul الlah salى الlahu alيه wasalam arinka labaad ee macrifada nebiga waajibkaa ka midii waa macrifatu anahu cabdullaahi rasuuluhu macrifatu anahu cabdullaahi warasuuluh waa inuu garanayo inuu ahaa addoon ilaahay isla markaana uu ahaa rasuul ilaahay oo ikhtaarahu wafadalahu birisaala oo ilaahay u doortay oo dadka kale uu kaga fadilay rasuulnimada iyo inuu waxyooday hadduu garo nebi maxamed laakiin aanu garan inuu addoon ahaa addoon ilaah inuu aha e wax kale uu haysto inuu macbuud ahaa ama inuu addoon ilaahay u garanay lakin rasuul ahaa garan maayo fariisida ilaahay uu soo diray inuu ahaa qofkaasi muumin maaha xadiiu anas bukhaari wa muslim waxaa ku jirta yaأtiihi malakaani fayuqcidaanihi fayaquulaani lahu ma kunta taqulu fi hada الrajul waxaa lagu odhanayaa qofka marka malaaigtu qabriga ku imtixaamayaan ninkan maxaad ka odhan jirta faama almu'minu fayaquul ashhadu anahu cabd اllahi warasuuluh muminku waxa odhanaya waxaan qirsanahay waxaan garanayaan caqiideysnahay kuna qowlayaa inuu yahay addoonki ilah rasuulka ilaahay fayuqaalu lahu undur ilى maqcadika min الnaar qad abdalaka allahu bihi maqcada min اljana arinka saddexaad waa macrifatu anahu jaءa biاlbayinaati wاlhuda wa diin اlxaq macrifatu anahu jaءa biاlbayinaati wاlhuda wa diin اlxaq qofku waa inuu garanayo rasuulku alayh الsalatu salaam aayado cadcad oo xaqa inuu xagga ilaahay kala yimi macnaa muxuu rasuul ku noqday dee waa inaad garanayso nebi maxamed muxuu aha rasuulka ilaahay waa maxay macnaha waa rasuulka ilaahay waa inuu garanayo inuu taa macnaheedu yahay in ilaahay subxaana watacaala uu qur-aan ku soo dejiyey oo malaku jibriilintu qur-aanka ilaahay ka maqlay amarka ilaahay soo ku socday inuu qur-aankii nebi maxamed soo gaadhsiiyey nebi maxamedna la amray qur-aankaa dadka inuu sii gaadhsiiyo rasuulnimada macnaheedu in intaa iyo waa inuu garanayo macrifatu anahu jaءa biاlbayinaati wاlhuda wa diin اlxaq wamacrifatu ana acdama ma bacatha allahu bihi اlqur'an waxa ilaahay subxana watacaala uu la soo diray waxa u weyn inuu yahay qur-aanka waa inuu garanayo arinka afraad ka aynu yaro ishaaree kaa hor aban raacine wa macrifatu ana aladii habatat bihi risaalatuhu alqur'aan اlkariim macrifatu ana aladii habatat bihi risaalatu alqur'aan اlkariim rasuulnimadiisu waxa ay ku sugnaatay inuu yahay qur'aanka kariimka ah waa inuu garanayo oo wuxuu dee rasuul ku noqday waa maxay wuxuu rasuul ku noqday qur'aanka macnaa inuu yahay qur'aan soo dejiyey ayuu rasuul ku noqday waxaa ka mid a su-aalaha qofka qabriga lagu weydiinayo labada malag waxay ku odhanayaan buuhi nebigu sida xadiidu albara ku sugan fii musnadi axmed ma hada arajul aladii bucitha fiikum yaquul huwa rasuulu llah fayaquulaani lah wamaa cilmuka maxaad cilmi iyo aqoon u leedahay maxaad ka maxaad ku garanaysaa inuu rasuul ilaahi qul qara'tu kitaab allah faaamantu bihi wasadaqtu kitaabka ilahay baan akhriyey waan rumeeyey waan tasdiiqiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaynu sheegnay waxyaaba ay waajibta in la garto waxaa ka mida magiciisa nasabkiisana waa fiican tahay in la barto lihaada wuxuu uhi wahuwa nebi maxamed moxamed ibnu cabdillaahi wey ibnu cabdilmualib ibnu haashim wahaashimuna min quraysh qabiilada quraysh buu ka mid y qurayshuna min alcarab bay ka mid tahay wlcarabuna waa min duriyati ismaaciil ibn ibrahim carabina waa duriyadii nabiy llahi ismaaciil ibrahim ibraahimkii alkhaliili ahaa khaliilka ilaahay calayhi wacalى nabiyina afضal الصalaati wالsalaam waa nasabkii nabiga calayh الsalaatu wasalaam ayuu musanifku halkan uu ku sheegay nasabka nebiguna nebigu wuxuu ashrafu الnaasi nasaban dadka ka nasab ahaan u sharaf badan waqad shahida bidalika acdaa'uhu cadowgiisuna arrintaa way ka markhaati kaceen oo boqorkii reer ruum abu sufyaan oo markaa gaal ahaa markuu weydiiyey kayfa nasabuhu fiikum nasabkiinu dhexdiis nasabkiisu dhexdiina siduu ku yihi qaala huwa duu nasab waa mid nasab sare oo sharaf leh u saaxiiba markaa rasuulku alayh salaatu wasalaam waa ashrafu الnaasi nasaba wa ashrafu اlqabaa'ili nasaba qabiilatuh waxaana caddaynaya xadiidka waathila ibn اlasqac ee uu wariyey bukhaariyo muslim qaala samictu rasuul اlah yaquul in allaha اstafaa kinaanata min waladi ismaaciil qabiilada kinaano la yidhaahdo ilaahay wuxuu ka doorto uu ka fadilay duriyadii nebi ismaaciilu ay ka mid yihiin ayuu ilaahay ka dhex doortay wastafaa qurayshan min kinaana qabiilada qurayshna wuxuu ilaahay kasii dhex fadilay kinaano ay ka mid yihiin istafaa min qurayshin bani haashim qurayshna wuxuu ilaahay kasii dhex doortay reer banu haashim wastafaanii min bani haashim anigana reer bani haashim ayuu iga dhex doortay ayuu hi nebigu calayhi salaatu wasalaam nasabka nebiga calayhi salaatu wasalaam musanifku muu wada sheegin oo ilaa haashim ayuu ku joojiyey liannahu ashharu ajdaadihi walihaada yunsabu ilayh awowyaashii ka u caansan buu ahaa sababta haashim loogu bixiya inaynu sheegi doonaa marka walihaada baa nebiga loo nisbeeyaa oo la yidhaahdaa maxay waa min bani haashim waa reer banu haashim rasuulku waa mحamed بn cabdالlahi بn cabdالmuطلب بn hashim بn cabdimunaaf بn qusay بn kilaab بn mura بn kacb بn luأy بn غaalib بn fihr بn malik بn nadr بn kinaana بn khuseyma بn mudrika بn إlyaas بn mudr بn nazar بn macd بn cadnaan ilaa cadnaankaasaa nasabkii abtirsiinta rasuulka laysku waafaqsanyay wax khilaafa maleh cadnaan wixii ka sareeya waa mukhtalafun fiih walaa khilaafa bayna النasaabiin ana cadnaan min waladi ismaaciil culimada nasabkii abtirsiintu iskumay khilaafin cadnaanka uu nebigu abtirsiinta ku galaa inuu ka mid yahay duriyadda nabiy llahi ismaaciil nebigu calayh الsalaatu wasalaam wuxuu lahaa magacyo badan maxamed oo quri magaciisa ma hayn magaciisa waxaa ka mid ah shanta lagu sheegay xadiidka jubayr ibnu mucim ee bukhaari iyo muslim ee wariye nebigu wuxu uhi ina liya asmaaan magacyaan leeyahy ana muxamed wa ana axmed wa ana almaaxi aladii yamxu llahu biya alkufr tirtiraan ahay baabiiye ka ilaahay kufriga uu ku baabiinayo almaaxi wa ana alxaashir aladii yuxsharu nnaasu calaa qadamay alxaashir baan ahay oo dadka gondahayga lagu soo ururin doona wa ana alcaaqibu baan ahay ka nebiyada u dembeeyey alkhaatim lilambiya alcaaqib aladi laysa bacdahu shay wey kaana waxba ka dambeyn ee nebiyada u dambeeyey waxaa ka mida ah magacyada nebiga almutawakil isna xadiidka bukhaari wariyey min xadiidi cabdillahi bn camr bn caas baa lagu sheegay inuu ilaahay subxana wa tacaala rasuulka ku yihi samaytuka almutawakil waxaan kuu bixiyey aan kugu magacaabay almutawakil magacyada rasuulka waxaa ka mida almuqafi aladi qafaa man qablahu min aلrusul waxa weeyaan ka rusushii ka horeysay dabagalay wa kaana aakhirahum wa khaatimahum ee ahaa kii u dambeeyey marka almuqafi iyo alcaaqib waa isku macno oo labaduba waxay sheegayaan inuu rususha u dambeeyey wa minha nebiy tawba magacyadiisa waxaa ka mid ah nebiy tawba oo macnihiisu yahay aladii fataxa allahu bihi baaba tawbati calaa ahli اlard ka ilaahay sababtiisa dadka dhulka jooga uu towbadda ugu furay wa minha nebiy raxma ay arsalahu llahu raxmata lilcaalamiin nebigii ilaahay uu usoo diray caalamiinta isagoo raxmadu ah saddexdan magac oo almuqafi iyo nebiyu tawba iyo nebiyu raxma waxaa lagu sheegay xadiidka abi muusa alashcari ee uu wariyey muslim qaala kaana rasuulu llahi yusami lana nafsahu asmaءa rasuulku magacyadiisuu noo sheegi jiray faqaal ana muxamed wa axmedu walmuqafi walxaashir wanabiyu tawbati wanabiyu raxma kaalmuqafi iyo nebiy tooba iyo nebiy raxmana xadiidkaas ayaa lagu xusay min asmaa'ihi nebiy lmalaaxim almalaaxim magacyada nebiga waxaa ka mid a inuu yahay nebigii dagaalada almalaaxim yani waa alxuruub walqitaal macnihiis waa ana allaha bacaahu bijihaadi اlacdaaءi wa qitaalihim ilahay wuxuu usoo diray cadowga inuu la jihaado oo ula dagaalamo waxaana u daliilo xadiidka xudeyfa ee uu wariyey tirmidi qaala laqiitu الnabiya salى اllahu alيه wasalam fi bacdi طuruq اlmadina rasuulkaan wadooyinka madiine mid kamida kula kulmay faqaal ana muxamed wa ana axmed wa ana nabiy الraxma wa nabiy الtawba wa ana almuqafi wa ana alxaashir wa nabiy اlmalaaxim ashharu asmaa'ihi wa afdaluha wa muxamed magacyadiisa ka caansan uguna fadliga badan qur-aankana meelo mida lagu sheegay waa muxamed waana magacu awowgii u bixiyey maxamedna macnihiisu waxa weeyaan aladi ijtamacat fiihi alkhisaal alatii yastaxiqu biha alxamda waa ka sifaadka wanaagsan ee ammaanta uu ku mutaystaa ay ku kulantay waxaan ilaa haashim buu musanifku gaadhsiiyey abtirsiinta nebiga sababtu waa maxay liannahu kana ashhara ajdaadihi walihada yuqaalu liqabiilat الnabiy banu haashim awoyaashii buu u caansaa qabiilada nebiga markaa maxaa la ihahdaa banu haashim haashim kan magicii haddaba maxamed bn cabdillaahi ibn cabdilmuطalib ibn haashim soo ma haashim kan magaciisa waa camr ibn cabdimanaaf ismuhu waa camr ibn cabdimanaaf wasumiya haashima lihashmihi اthariid maca اlaxm waxaana haashim loogu bixiyey lihashmihi athariida maca alaxmi liqowmi waliahli maka fii awqaati اljuuc thariidka cuntada la idhaha iyo hilibku isugu futeyn jiro isugu burburin jiray hashmigu waa burburinta oo nabarka lafta jabiya waata la hahdo haashima markaa khubus iyo hilib iyo maraq ayuu isugu jejebin jiray qabiiladiisa iyo reer marka guud ahaan waktiyada gaajadu ay jirto nin deeqsiyabu ah weyaan macnaheedu wax fiican bixiya quraish magaciisa maxaa la hahda quraish annadr ibnu kinaana la dhahdaa mustafa qurayshan min kinaana soo nebigu odhan quraish waa ina kinaano wey qurayshna magaciisu wuxuu ahaa annadr nadr ibnu kinaana oo kuleyb ibn wail ba wuxuu yihi zaynab ibn eh, bint abi salma ayaa waxaan ku urhi ara-yta الnabiya akaana min mudr rasuulka bal iga waran ma reer mudr buu ka mid ahaa qaalat famiman kan ilaa min mudr min bani nadr ibn kinana annadr ibn kinana marka waa quraysh in min duriyati ismaaciil uu ahaana waxaa tusiyey xadiidka hore aynu akrinay in allaha istafaa kinaanata min waladi ismaaciil wastafaa quraysha min kinaana wastafaa bani haashim min quraysh wastafaani min bani haashim wuxuu yihi wlcarabu min duriyati ismaaciil soo ma odhan carabi waa tafiirtii nabiy ismaaciil ibn ibraahim carab la dhahda adaba alcarab hum aladiina yatakalamuuna alcarabiya qabaailkaa carabida ku hadla afka carabiga la ku hadlaa carab la dhahda wahum qismaan carabi waa laba qaybood alcarab alcaariba oo alcarab اlasliya alcarab alcaariba oo alcarab اlasliya yantasibuun ilaa saba ibn yashjab ibn yacrub ibn qaxtaan waa qaxtaaniyiinta alcarab alcaariba hum lqaxtaaniyuun waqad sakanuu lyamn yaman baana degeen uma tafaraquu fi baqiyati jaziiraة اlcarab waana aqalu اlcarab dadka maanta carab lagu sheego waa inta u yar alcarab alcaariba carabta asalka waa kuwa yaman hadda la idhaahdo waa aslu اlcarab waa qaxطaaniyiinta alcarab alcaariba qolada kale waa alcarab almustacriba alcadnaaniyuun weyi oo maka ayay iyagu asal ahaan deganaayeen tana jihooyin bay u kala kaceen wayntahi nansabuhum ilaa ismaaciil ibn ibrahim ismaaciil ibn ibrahim asal ahaan carab mu ahayn markuu nabiy llaahi ibraahim reerkiisii geeyey maka kacbada agteeda halkaas ayaa waxaa ugu yimi carabtii alcarab alcaariba alqaxtaaniyuun kadibna afkoodii afkoodiibuu ku hadlay ha la idhaahdo ama ilaahay baa ku ilhaamiyey ama wuu bartay ha la idhahda deetana duriyadii nabiy ismaaciil maxay noqdeen kuwa afkii carabta ku hadlabay noqdeen saasay carab ku noqdeen marka qabiilatu jurhum oo alcarab alcaariba ka mid a ayuu la xididay oo la degay marka alcarab alcaariba waxay ku abtirsadaa nabiy ismaaciil waana الcadnاaniyuun اladina تntasib ilayhim aarab اmustacriba alcarab اlmustacriba wa duriyat nabiy lahi ismaaعiil kana min nasli cadnaan aladi تntasibu ilayhi alcarabu اlmustacriba waay akaru qabaa'il alcarabiya oo min hada ljins qabaailka carabiyada jira badankoodu waa alcarab lmustacriba bay ka mid yihin qolooyinka aan asal ahaan carab ahayn oo carabta carabta ah alcarab alcaariba iyo carabta carabowday waxaan adduunyada haysta iminka carab lagu sheegay oo carabtii carabowday wey waay halkan wuxuu kaga hadlayaa macluumaad nabiga alayh sida da-diisii iyo beledkiisii iyo waxyaabahaas walahu nabiga waxaa usugnaa min alcumri da xaggeed waxaa uga sugnaa halaثa wa saddex iyo lixdan sanad oo sanadood oo laga bilaabo min wilaadatihi ilaa wafaatihi dhalashadiisii ilaa dhimashadiisii wa saddex iyo lixdan sanadood saxaabo badan baa sheegay minhu minhum anas minhum cabd llahi bn anas wuxu uhi kama fii muslim qubida الnabiyu salى الlahu alيه wasalam wa huwa ibnu halaaثi wa sitiin nebigu wuxuu geeriyooday isagoo saddex iyo lixdan jira wa abu bakrin wahuwa ibnu halaaثi wa sitiin wa cumar wahuwa ibnu halaaثi wa sitiin abu bakr iyo cumarna saddex iyo lixdan bay ku dhintay minhaa saddex iyo lixdanka waxaa ka mid ah arbacuuna afartan qabla الnubuwa yacnaa nebinimada ka horeeyey oo ilaahay subxana watacaala wuxuu nebi ka dhigu u waxyooday wa cumruhu arbacuuna sana iyadoo cumrigiisu afartan sanadood uu yahay sida bukhaariye muslim wariyey min xadiidi cabdillahi bn cabaas wuxu uhi bucita rasuulu llahi liarbaciina sana nebiga waxaa loo waxyooday oo la diray isagoo afartan jira wa halaaثun wa saddex sanadoodna nebiya rasula kaana wuxuu ahaa nebiya rasuula nebi rasuula buu ahaa wa mudata jamci bayna arisaalati waاnubuwa halaaثa wa cishruuna sana muddadaa uu rasuul nebiga ahaa waa saddex iyo labaatan sanadood cabdillahi bn cabaas baa xadiidka horen akrinay wuxuu ku yihi famakata bimakata halaaثa casharata sana yuuxaa ilayh maka wuxuu joogo saddex iyo toban sanadood oo loo waxyoonayay uma umira biاlhijra fahaajara cashara siniina hijra la amray toban sanadood buu muhaajir ahaa oo madiine uu joogay tobankaa iyo saddexiy tobankaa isuge waa saddex iyo labaatan wamaata huwa ibnu halaaثin wa sitiina sana uri waay wuxuu halkan musanifku yihi nebiya rasuula taas waxay tusinaysaa anahu yaraa alfarqa bayna الnabiy wالrasuul الnabiy wالrasuul inay kala duwan yihiin oo laba macnoo kala duwan ay tusinayaan inuu sidaa aaminsan yahay ayaa waxa weeyaan eh, uu ishaaray musanifku o aslu almacna fi luqa way ku kala duwan yihin oo annabiyu min annaba ayuu ka yimi ama min alimba oo alikhbaara waramista arasuulna min alirsaal ayuu ka yimi in annabiyu wاrasuulu ay kala duwan yihiin waa sida صaxiixa ah ee qur'aanku uu tusiyey ilahay wuxu uhi wama arsalnaa min qablika min rasuuli walaa nabiyi facaطfa الnabiya calى rasuul ilaahay nebigii muxuu ku cadfay rasuulu ku cadfay wاlaslu fi اlcaطfi anahu yaqtadi اlmugaayara cadafna waxaa asal u ah macطuufka iyo macطuuf calayhigu inay wax ku kala duwan yihin xataa haddee shuy qurayiin wax ay ku kala duwayn waa inu jiro sifana ahaade waayo masale kalena aayadda waynu udaliishan doonaa waxaa kaloo u daliila nabiyullaahi aadam iyo nabiyullaahi nuux keebaa horreeyey nabiyullaahi aadam haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi nabiyullaahi nuux waa awalu rusul rususha kii u horeeye wey yowm alqiyaamana khalaa'iqdu markay u yimaadaan iyagoo shafaaco ka dalbay maxay ku odhan doonaan yaa nuuxu anta awalu rusul haddaa aadamna uu ka horreeyey marka haddii rasuul iyo nebi ay isku mid yihiin dee rasuulka u horeeya wuxuu noqon lahaa nabiy llaahi aadam laakiin in nuuxoo dambeeye rasuul lagu sheegaa maxay tusinaysaa annabiyu iyo alrasuul inay kala duwanyin oo aadam uu ahaa nebi nuuxna uu ahaa rasuul inuu aadam markaa nebi ahaa rasuulka calayh الsalatu salaam la weydiiye o lagu yihi fa ayu اlambiyaai kana awal ambiyada yaa u horreeyey qaala aadamu qaala qultu ya nabiy allah awa nabiyu kana aadamu oo aadamu nebi buu ahaa qaala nacam nabiyu mukalamun nebi loo waxyooday buu ahaa khalaqahu llahu biyadi uma nafka fiihi min ruuxi uma qaala lahu ya aadamu qubla ay mubaasharata mushaafaata qaala qultu ya rasuula allah kam wafaa cadad اlambiyaa tirada ambiyadu intay ahaayeen qaala miatu alfi wa arbacatu wa cishruuna alfa boqol iyo afar iyo labaatan kun ayay nebiyadu ahaayeen arusul dadka loo waramay oo dhan weeye ee waxay u yimi aلrusulu min dalika halaaثu miati وخaمسaةa caشhaرa jmا غaفيiرا boqol iyo afar iyo labaatankaa kun waxaa rasuulla ahaa saddex boqol iyo shan iyo toban xataa tiradii baa lagu kala duway sooma boqol iyo afar iyo labaatan kun oo qof buu ilaahay u waxyooday waxya risaala boqol iyo afar iyo labaatankaa kun wada nebiye ahaayeen waxaa rasuulla ka ahaa saddex boqol iyo shan iyo toban xadiidkaasina waa xadiid صaxiixa طيب maxay ugu kala duwan yihin haddaba annabiyu iyo alrasuul culimo badani waxay idhahdaan waxay ku kala duwan yihiin horta waxay wadaagaan labadaba in loo waxyooday lakiin waxay ugu kala duwan yihiin annabiyu uuxiya ilay walam yu'mar bitabliiq nebigu waa nin loo waxyooday dadka inuu gaadhsiiyana lama amrin warasuulu rajulu uuxiya ilayh wa umira bitabliiq rasuulkuna waa nin loo waxyooday oo la amray waxaa loo waxyooday dadka inuu gaadhsiiyo saasay culimada in badanoo ka midii ay ku kala duwaan annabiyu alrasuul wa haada غayru صaxiix bal annabiyu mursalu wاrasuulu mursalu labadaba waa la diray oo dadka inay wax u sheegaan waa la amray waxaana u daliila aayadda wama arsalnaa min qablika min rasuuli walaa nabiyin arsalnaa hadi aaya wuxuu yihi ibnu taymiya fi hadihi اlaaya wuxuu yihi ibnu taymiya fadakara irsaala yacumu an nowcayn diris labada noocba caam yeelaysa yanaa rasuulka iyo nebigaba ayaa aayadda lagu sheegay marka labadaba haddii la diray loo waxyoodoo la diray maxay ku kala duwayn culimada qaar waxay hahdaan mid waxaa loo waxyooday sharcu man qablahu harciga nebigii ka horeeyey rasuulkii ka horeeyey midna harci jadiida loo waxyooday oo rasuulka harci jadiida loo waxyooday harci cusub sida nebi maxamed oo kale alayh isalatu wasalaam nebigana sharcu man qablahu baa loo waxyooday sida ambiyaau bani israaiil wahada hada ayru صaxiix markiiba ishkaalku wuxuu ka imanaya nebi aadam nebi buu ahaa oo rasuulkaaba dee ku sheegay ma sharciga cidda ka horreysay loo waxyooday waayo nebi aadam yaa ka horreeyey sharcigiisii loo waxyooday daabidka ugu fiican ee lagu kala tafriiqin karo annabiy warasuul waa ka sheikhu lislaam ibnu taymiya uu ku sheegay fi kitaabi nubuwaat waa in la yidhaahdo annabiyu waa rajulu uuxiya ilayhi bisharcin waa nin sharci loo waxyooday wa ursila ilaa qowmin mu'miniin oo loo diray dad mu'miniina waxaa loo diray dad muminiina markaa dadka muminiinta ah ayuu wax gaadhsiinaya dadka muminiinta wax gaadhsiinaya waxaasi ha noqdo wax rasuul ka horeeyey ilaahay uu kusoo dejiyey ama wax isaga kusoo dejiyeyba ha noqdo rajulu uuxiya ilayhi wa ilaa qowmi muminiin waa nebi waayo rasuulna waa rajulu uuxiya ilayhi wa ilaa qowmi kaafiriin marka qolada loo diray nooca ay yihiin baa alrasuulu iyo annebiyu kala duweysa oo qolada loo diray hadday yihiin muminiinna waa nebi qolada loo diray hadday yihiin kaafiriin mukadibiinana waa maxay waa rasuul waay nubi ah rasuulka alayh الsalaatu wasalaam waxaa loogu waramay biqra biiqra suuratu iqra ayaa lagu nebiyeeyey oo warkii u xagga ilaahay uga yimi ayadaha suuratu iqra u horeeya bay ahaayeen wa ursila waxaa lagu dirayo dadka inuu wax gaadhsiiyo lagu amray bilmudathir ilaahay wuxuu nebi kaga dhigay soo dejinta uu kusoo dejiyey suuratu alcalaq iqra lianna awalu maa nazla cala nabiyi sala اllah alay slam min alqur'an alkariim wabacaثahu llah waarsalahu biinzali suurati اlmudathir caleyh waxaana rasuulka lagu diray oo lagu amray inuu dadka wax gaadhsiiyo suuratu mudathir soo dejinta lagu soo dejiyey waayo suuraة اmudathir baa alamru biاlindaar uu ku yimi yaa ayuha اlmudathir qum faandir warabaka fakabir walihada ibnu kahiir wuxuu yihi fi tafsiri qowlihi tacaalى qum faandir wbihada xasla اlirsaal qum faandir taasuu irsaalku ku xaasilay oo amarkii u horreeye nebiga la amray inuu dadka wax gaadhsiiyo qum faandir buu ahaa kamaa xasala bilawali annubuwa sida amarkii ka horeeyo iqra ah nebinimadu ay ugu xaasishay oo iqra bismi rabbika aladii khalaq wax gaadhsii kuma jirtee dee waa akhri sooma waa tuu nebiga ku noqday amarkaa waa kuu nebiga ku noqday qum faandirna waa uu rasuulka mid la diray oo dadka wax gaadhsii la yihi uu ku noqday marka rasuula nabiya buu ahaa oo macnaheedu waa maxay macnihii isilaaxigaa dib ha ugu noqon marka le rasuula nabiyan buu ahaa macnaheedu waxa weeye mid loo waramay lana diray buu ahaa intaasaa looga jeeda wa beleduu nabiga calayhi salaatu wasalaam beledkiisa iyo wadankiisu maka wey yaani halka uu ku dhashay ee uu ku barbaaray ee noloshiisa inta u badan uu ku qaatay waa maka oo saddex iyo konton sanadood buu nebigu calayh salaatu wasalaam maka ku noolaa afartan loo waxyoon iyo saddex iyo toban sanadood oo uu nebi ahaa dhulka ilaahayna rasuulku calayh salatu salaam maka ayuu u jeclaa oo muxuu ku jeclaaday maka liannaha baladuhu watanu waa beledkiisa iyo waddankiisa waana amr fitriya oo dadka ilaahay ku beeray bal xataa xayawaanaadka qofku meesha uu ku dhashay uu ku barbaaray inuu dhulka kale uu ka jeclaado oo meel kale hadduu tago halkaa soo bahliyoobo oo meeshaa kale qurbo ku dareemo waageeninimo uu ku dareemo waageenigu af soomaaliga waa ku jira lakin asalaan waxaa laigu yihi waa af sawaaxili berigaa nairobi tegay baa nin baa wuxuu igu yihi muxaadaro aada leedahay bay maktabadaasi shidayo deetana waxaad tihi waageeniyo si dadka yidhaahaan sho wadaadku af sawaaxiligana u yaqaan <laughs> xaggaan af sawaaxili ku aqaana anuu af soomaali ahaan baan u isticmaalayay oo af soomaaliga luqadaha kale iskaga dhex jiraan marka gariib buu ku noqonayaa meeshaa kale waxaanu jeclaysanayaa inuu meeshiisii uu ku noqdo ilahada baa rasuulku alayh isalatu salaam uu yihi asafar waa qiطcaة min alcadaab yamnacu axadakum طacaamahu wa nawmah faida qaضىa axadukum nahmatahu falyucajil safarku waa gobol cadaaba kadeeda qofka cuntada iyo hurdada waxaaso dhan buu diidaya midkiin markuu dantu safara ka lahaa u dhamaysto ha degdego oo horaha ugu noqdo dadkiisa ceeb maaha qofku markaa wadankiisa inuu jeclaado jacaylkaas oo ah jacayl sharciya oo ah jacayl firi ah fir ahaan wuxuu u jeclaanaya inay ta meeshu ku dhashay ee uu ku barbaaray sharcanna wuxuu u jeclaanaya inuu beledkiisu yahay beled islaam dhul islaam inuu yahay ayuu u jeclaanaya jacaylkana waxaa ka dhalanaya de qofku waddankiisa inuu ilaashado oo uu waddankiisu siduu diinahaan iyo adduunyahaanba u horumari lahaa uu ka shaqeeyo oo waddankiisu inuu baaba-o ama dhibaata ay ka dhacdo waa inuu karaahiysanayo u dhibsanayo isla markaana waa inuu ka hortegayo wey marka magaaladaada waddankaaga jeclow wanaagiisa ka shaqee ilaasho wixii dhibaatoa ah ka ilaali ciddii dhibaato la doonaysa ka hortag dadka qaarkood baa laga yaabaa inay doon inay kaa dhaadhiciyaan waddankaaga inaad baabiiso oo fitna aad ka riddo oo aada qaxdo adigu oo waddankaagu u burburo si wax taa wax taa ka dambeeya si loo gaadho kua soomaalidu inay midowdaa waa muqadas muslimiinto dhami inay midoobaan baa wax fiicana lakin maxaa lagu midoobayaa dee ilaahay diintiisa watacaawanu cala albiri wataqwa buuhi ilaahay midnimo o dhan ilaahay subxana wa tacala ma amaanin waa midnimada xaqa lagu midoobay wactasimu bixabl illahi walaa tafaraqu ayay ka dhalanaysaa in laysu kaashado wanaagga diineed iyo adduunyaba sida ilah uhi watacaawanu cala albiri wataqwa markaa si taa loo gaadho waa inaad waddankaaga baabiiso horta tiraa somalilan wax jira ma aha waxa weeyaan soomaalilannimada waa in la diido taasi waa caqligaa diidaya intaan sharciba la gaadhin waa wax jira weeye somalilan waa waddan jira waa dhul jira dad baa ku nool dowlad baa ka jirta nidaam baa ka jira diin baa ka jirta intaa wanaagee jirtaaba inay seedaa u jirto ay sii kordhaabaynu doonayn wixii intaa wanaagee inoogu soo biiraya iyo ciddii inoogu soo kordhinaysa waynu ka ogollay laakiin cidda doonaysa intaa inay naga baabiiso kuu doonaya ha noqdo fi daakil aw fi lkhaarij gudaha ha jooga ama dabadda ha jooga ka aqbali mayno wahaakada kulu beled islaami dhul kastoo islaamina waa saas kale halkanoo qura maaha in la baabi'iyo ama fitno laga rido iyo rabshad oo nidaamka iyo dowladnimada iyo kala dambeynta laga baabi'iyo meel dhulka islaamka kamida inaad aqbasho maha walihaada bay shareecadu diiday khuruujka alkhuruuj cala alxaakim dadka abaabulaya ele lacag ha lagu bixiyo in dowladda halkaa ka jirta laga soo horjeesto ha la abaabulo dadka ha lagu wacyigeliyo kullu hada waa alad waa mukhaalif lishariica wixii talo wanaagsanee qofku uu bixinayo waa inuu sideeda u bixiyo wixii waxtar wanaagsan uu bixinayo waa inuu waa inuu bixiyo wuxuu wanaag soo kordhiyo inuu soo kordhiyo laakiin wadada loo marayo wanaagga uu sheegayo hadday daacadba ka tahay inay noqoto maaha mafsado iyo xumaan iyo darar iyo dhibaato taa shareecadu ma ogola nebigu alayh الsalatu salam wuxu uhi laa darara walaa dirar ay laa darara fi lislaam islaamku dhib iyo mafsado ma ogola waxaa kaloo rasuulku maka u jeclaa liannaha khayru ardi illah dhulka ila halka ugu khayr badan weeye oo sida axmed iyo tirmidi ba weriye min xadiidi cabdillahi bni cadiy bn اxamra qaala qaala rasuulu اllah wallaahi inaki lakhayru ardi illaah makuu nebigu sheegaya dhulka ila halkan u khayr badan baata wa axabu ardi illaahi ilaya dhulka ilah in halkan u jecelay baanay lowlaa anii ukhrijtu minka maa kharajtu haddaan layga kaa saari lahayn oo kufaaru quraysh aanay isaari lahayna weligeyba kaamaan bixin buuhi nebigu alay slatu sala makaay markii dambe muxuu nebigu maka ugu noqon waayey ee maki ay gaalada ka xorowday ee madiine u deganaa lanna nebigu muhaajir buu ahaa muhaajirkana sida rasuulku sheegay looma ogola meeshuu ka hijrooday saddex maalmood wax ka badan inu joogo markaa sababta nebigu alayh الsalatu salaam markii dambe mako uu sidaa u jeceliya ugu noqon waayo waa taa wahaajara waa u hijrooday nebigu ila madinati buu hijrooday oo makuu ka guuray oo madiine ayuu u guuray amar ilaahay baanu ku socday sababtuna waa ta xadiidka hore lagu sheegay bacaahu اllah ilaahay baa diray rasuulka binadaarati buu la diray ka digis can shirki uu ka digo iyo wayadcu dadka inuu ugu yeedho ila tawxiid ilaahay keliyeyntiisa waa arrimaha ilaahay rususha uu la soo diray arrinka ugu weyn ee aasaasna u ahaa dacwadooda nebi maxamedna khaatimu alambiya warusul buu ah sida ilahay uhi walaqad bacanaa fi kuli umati rasuula an icbudu llaha wاjtanibu طaaguut marka yuxadiru الnaasa wa yukhawifu min الshirk wuxuu ilaahay u diray inuu dadka uga digo kana baqageliyo shirkiga wayadcuuhum ilى الtawxiid wa الnadaara wa alindaar waa digista wa aliclaam اlmuqtarin bالtakwiif baa la dhahdaa ogeysiinta baqagelintu ay la socoto alcilaam waa ogeysiinu alindaarna waa maxay waa aliclaam اlmuqtarin bالtakwiif waa ogeysiinta ay la socoto baqagelin oo ogeysiinta qofka waxaa loo raacinaya waxyaabo inuu baqdo sababa tahdiid ah hooy ilaahay waxi shirkigana iska da haddaad iska dan weydana ogow naar baad gelaysaa waa indaar lakin haddii la dhaha ilaahay keliye oo qura kaas waa maxay waa iclaamun indaar maaha waayo takwiif iyo tahdiid lama socdo wayadcuu ila tawxiid ay yatlubum ila tawxiid dadka wuxuu ka dalbaya inay tawxiidka u yimaadaan wayxuuhum caleyh yuragibuhum fiih isagaanu ku dhiiri gelinaya jeclaysiinayna fadaaisha tawxiidka iyo amaraadkiisa iyo haddii tawxiidka la dayaco cilmi ahaan iyo caqiide ahaan iyo camal ahaan khasaaraha iyo halista ka dhalanaysa ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka u uga horeysiiyey dacwadda bacaثahu اllahu bالnadaarati can الshirki wayadcuu ilى الtawxiid muxuu odhan waayey bacaثahu اllahu yadcuu ilى الtawxiid wbالnadaarati can الshirki لأن hada madluul kalimati laa ilaha ilا الlah kalimatu laa ilaha ilا الlah nafyu shirkiga iyo ihbaatu tawxiidka keebay horeysiisa nafyiga ihbaat keebaa horeeya nafyigaa horeeya laa ilaha ilا الlah wadaliil waxaa u daliila in nebiga ilaahay uu la soo diray digisu shirkiga ka digayo iyo yeedhmo dadka uu tawxiidka ugu yeedhayo qowluhu tacaala baa u daliila ilahay uhi yaa ayuha lmudathir ka kan isdadayow qum kac oo andir ay annaasa dadka udig warabbaka rabbigaana fakabir ee cadim weynee thiyaabaka camalkaaga ama dharkaagana fa faahir daahiri warujza xumaan oo dhanna fahjur ka tag ama warujza asnaamtana fahjur ka fogow walaa tamnun hamana sheeganin tastakir adoo waxaad samaysay ama aada qabatay ama aada bixisay wax weyn u arkaya walirabbika rabbigaa daraaddiina oo qurana fasbir u sabir manaa ilahay daraaddii u sabir marka almudathir waa almultaxifu bimalaabisihi kamirihiisa isku duuduubo wey maxaa nebiga almudathir loo yihi liأna almalaka jaaءahu wahuwa calى hada اlxaal wuxuu malagu u yimi isagoo xaaladdaa ku jira sida xadiidu caaisha ee fii badi اlwaxyi ku cad nebigu alayh الsalaatu wasalaam wuxu uhi dahiruunii dahiruunii idada idada buui isagoo markaa dadan oo waxyigii u horeeyey ee loo waxyooday intuu ku cuslaaday isdaday ayuu marlabaadkii fatra dhacday wakti baa udhexeeyey ayuu marlabaadkii malgu markaas ku ya ayuha اlmudathir marka waa min baabi naxariis baa loo muujinaya oo carabtu qofka markay naxariis u muujinayaan naadowhu biاlxaala alati huwa fiiha xaaladda uu ku jiro ayay ugu yeedhaan walihaada markii cali iyo faadima waxoogay ay isku yaro dhaceen ee cali guriga intuu iskaga tegay masaajidka uu iska seexday ciiddii masaajidka uu iska jiibsaday rasuulku markuu yimi muxuu ku yihi qum yaa nawman iyo qum ya abaturaab ana xaaladii uu ku jiray buu nebigu alayه الsalaatu salaam uu ugu yeedhay qum faandir ana kacoo dadka udig waxa u horeeya dadka uga digayana mxuu ah ashirk warabbaka fakabir anaa rabbigaana weyne muxuu ku fasiray musanifku cadimu bitawxiid tawxiidka ku weyne ilahay waxaa lagu weyneynaya birububiyatihi biuluhiyatihi biasmaa'ihi wa sifaatihi biqadarihi wa qadaa'ihi bisharcihi wa diinihi intaba ilahay waa lagu weyneynaya ibnu jariir wuxu uhi rabbaka fakabir warabaka ya muxamed facadimhu bicibaadati rabbiga waxaad ku weyneysaa cibaadada caabudeysa kelidii wa hiyaabaka fatahir almuraad bihiyaab hunaa laba qowl baa mufasiriintu ay ku leeyihin inta mashhuurka ah mid saddexaadna waa jira musanifku muxuu yihi ey طahir acmaalaka can shirki wey ahiyaab camalkaa looga jeedaa buuri camalkaaga shirkiga ka daahiri marka waa labada tafsiir midkood tafsiirka koowaad waxa weeye tahiiru hiyaab in looga jeedo tahiiru hiyaab almalbuusa min الnajaasaat dharka la xidhan yahay inuu qofku najaasada ka daahiriyo dhar daahira u ka dhigo ka labaadna waa in la hahdo almuraadu biha tahiiru nafsi wاlcamal dhar daahirin loogama jeede qalbiga iyo camalka in la daahiriyo ayaa loo jeeda wa hada qowl jumhuuri اlmufasiriina min aslf mufasiriinta selafka badankoodu saasay ku fasireen ana almuraada bihiyaabi huna alqalb wاlcamal طahaaradan waxaa looga jeedaa islaaxu اlacmaali wاlakhlaaq waana sida musanifku uu ku fasiray siyaaqu laayaatna saasuu tusinaya ilahay muxuu ihi warabaka eh, fakabir ee cadimu bitawxiid soo ma iyaabaka fatahir baa dhexda ku jirta muxuu kuxigsa warujza asnaamtiyana fahjur marka arinka aayadda ka horeysa iyo ta ka dambaysaa maxay ka hadlayaan tawxiidkii bay ka hadlayaan iyo shirkigii in laga fogaado soo ma marka wahiyaabaka fatahirna waa saas oo kale ahir acmaalaka min ashirki weyaan macnuhu acmaashaada shirkiga xumaanta ka daahiri weeyaan macnuhu waxaad odhan kartaa hiyaab iyo camal xaggee isaga imanayaan waxay isaga imanayaan hiyaab maxaa hiyaab loo yidhi athawb maxaa thawb loo yidhi maradan min haaba ayuu ka yimi bimacnaa rajca ah athawbu yarjicu ilaa saaxibi cimaamaddan waa cimaamadii ayo cimaamadii hebel khamiiskan waa khamiiskii ayo waa khamiiskii hebel yarjicu il isagu noqonaya loo nisbaynaya sooma wakadalika alcamal yatuubu ilaa caamilihi camalkuna ciddii samaysay buu u unoqdaa marka macnahaas ayaa thawbka iyo camalku ay wadaagaan walihaada ayaa qur-aanka waxaa ku timi iyada oo camalka dhar lagu magacaabay wa libaasu taqwa dalika khayr libaasu taqwa halkan maxaa looga jeeda numarya la xidhanayo waa acmaasha taqwo ka timi ayaa looga jeedaa luqada carbeedna aada bay ugu badantay oo wuxuu yihi khaylaan ibn slm الthaqفي wainii bxamd الlaahi laa thawba faajirin labistu walaa min gadrati ataqanacu macnaa maanen maro fujuur maan xidhan macnaa camal faajirnima maan samayn wayaan macnaheedu inaan heshiiska ka baxo oo dadka aan ku khiyaameeyana waxaan wejiga markaa ku xidho aan wejiga ku qariya kamaan dhigan marka qur-aanka iyo sunuba way ayidayaan in thawb la ihahdo waa bimacna alcamal wathiyaabaka acmaalaka faahir shirkiga iyo wixii kale xun intaba ibnu taymiya isagu wuxuu yihi labada macnaba aayaddu way shamlisanaysaa labada macnaba aayaddu way shamlisanaysaa warujza fahjur arujza sida musanifku uu sheegay waxaa lagu fasiray alasnaam waxaa kaloo arujza lagu fasiray jamiic اlmacaasi wasayiaat xumaanahoo dhanna waa lagu fasiray waxaa kaloo arujza lagu fasiray annajaasa ayaa lagu fasiray marka kii u weynaa unbu musanifku raxima llahu tacala soo qaatay wuxuu ihi arujzu waa alasnaam in badanoo selafka ka mid a ah ibnu cabaas ka mid saasuu ku fasiray qaarna waxay idhaahdeen waa alawthaan wa hajruhaana waa tarkoha asnaamta see looga hijroonayo xumaanaha kalaba dee in laga tago albaraatu minha wa min ahliha oo laga beri noqdo albaraatu min ashirki wa ahlihi iyo suwarka uu yeelanayana horeynu usoo aragnay soo ma waay akhada calaa hada wuxuu ihi musanifku wamacnaa qum faandir yundiruu ka digaya can shirki wayadcu dadka wuxuu ku yidhah ila tawxiid warabaka fakabir ay cadimu weyne bitowxiidi ku weyne iyaabaka faahir ay ahir acmaalaka iyaab acmaashaa looga jeedaa bui acmaashaada ka daahiri can ishirk warujza fahjur arujzu alasnaam wahajruhaana waa tarkuhaa waa in laga tago wlbaraatu minhaa oo laga bari noqdo ahliha wlbaraatu min ahliha dadkeeda oo mushrikiintaana in laga bari noqdo akhada calaa hada arinkaa wuxuu nebigu ku qaatay cashara siniina toban sanadood toban sanadood buu dadka towxiidka ugu yeedhay shirkigan uga digay yadcuu ila towxiid towxiidku dadka ugu yeedhay wa bacda alcashri tobankaas sanadood kadib curija bihi waxaa la korsiiyey ila asamaa micraajkii baa dhacay wa furidat caleyh waxaa lagu faral yeelay asalawaat alkhams wa sallaa wuu ku tukaday fii maka salaadaha shanta ah ayuu maka ku tukaday halaatha siniina saddex sanadood markaa nebigu alayh isalatu salaam addacwa ila altowxiid walindaar min ashirk toban sanadood oo maka uu joogay ayuu dadka ugu baaqayay intaan lagu faral yeelin eh, faraaida waayo sharaa'icda iyo tafaasiisheedu mar dambe dhacday haalibkeedana markuu nebigu maka u hijirooday ayaa la faral yeelay tobankaas sanadood markay dhammaadeen muu joojina dacwa ila tawxiid laakiin waxa dhacay alisra walmicraaj alisra walmicraajna waxaa ka soo kordhay in lagu faral yeelay faralada qaarkood sida salaadaha shanta ah nebigu alayh الsalatu salaam ilaa uu ka dhimanayana wuu waday addacwa ilى الtawxiid lakin maxay ku kala duwan yahy alfatra almakiya alfatra almadaniya alfatra almakiya kanat gaaliba lلtawxiid waxa u badana dadku ugu yeedhaya tawxiid ku ahaa alfatra almadani almadaniyana axkaamta gaalibkeeda ayaa dhacay taasina waxay daliil u tahay tawxiidku inuu yahay waxa u weyn ee ilaahay uu la soo diray rasuulka tawxiidku waa asalkii sharaa'icdii axkaamtuna waa faraci wey wallahu aclam salى اllah alى nabiyina mxamed